bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiin والsalaaة والsalaam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirka waa kii afariyo tobnaad ee ka mida min kitaab الnikaax min alminhaaj waxaa inoo dembeeyey asbaabtii keenaysay caqdigii iyo nikaaxi inuu fasakhmo ama la fasakho la buriyo waxaynu soo maray sababkii koobaad oo ceebta ahaa iyo sababkii labaad oo ah taqhriirkii kadidii lagu kadiyey sababkii saddexaad baynu xalay ku joogsannay isagaynu ka bilaabaynaa biidn اllah qaala imaam raximah اllahu tacaala wman cataqat taxta raqiiqin aw man fiihi riqun takhayarat fii faskhi الnikaax waa sababkii labaad alcitq mankuuxadii ama zawjadii inay xorowdo ama la xoreeyo ayuu asaguna waxaa weeye sabab waajibiye khiyaar waman ctaqad haweenaydii xorowda taxta raqiiqin adoon hoostiia iyadoo adoon aba uu qabay xorowday aw man fiihi riqun ama taxta man fiihi riq ama waxaa qabay nin un adoonnimo ay ku jirto mubacad ah takhayarad way door qaadanaysaa fii fashi nikaaxi nikaaxa fasaqidiisii daliilu اlijmaacu wa xadiiu caaisha fi saxiixayn labadaa arimood baa u daliila xadiiu caaisha oo ku saabsanaa qisatu bariira bariira markay xorowday oo la iibiyey oo sayidaalkeeda ay iibiyeen caaishana ay iibisoy xoraysay zawjkeedii ninkii qabay oo addoonaha muqiit la odhan jiray waa ka khiyaar qaadatay ee nabigu xataa ka ergayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh kadibna ay ku tidhi nabi allow miyaad i amraysaa mise waad ergeynaysaa nabi wuxuu innamaa ana shaafic shafiicun baan ahay kadibna waxay tihi ku noqon maayo ijmaacna waa la soo guuriyey oo ibn mulaqin iyo jamaaca min ahlicilmi baa soo gooriyey ijmaca ayib maxaa yeelay zawjkii iyo zawjadii baa kala sarreeyo ayadaa haddee xora oo markaa sarraysa marka khiyaarulfasqi bay leedahay hadday doontona la sii joogi wاlأdharu sida muuqata waxaa weeye أnnahu calى اlfawri khiyaarka fasakay gabadhu yeelanaysa xorowday horaanna addoonta ahayd ee addoonku uu qabay waxaa weeye si deg deg oo inay u khiyaar qaadato haddii kale inay raalli ku tahay baa loo arkahaya degdegaasi adugu waa qiyaas calaa khiyaari alcayb birad calaa khiyaari raddi bilcayb marka ceebtii ku timid badeecada in khiyaar degdega laga yeeshaa looga qiyaas qaatay a'imadanna waxay deliishadaan riwaaya ku timid xadiidka bariira oo fii abi daa'uud ku jirta oo ah inqarabaki falaa khiyaara laki nabiga ku yidhi haduu kuu dhowaado muqiid inqarabaki hadduu kuu dhowaado falaa khiyaara laki khiyaara malihid marka taa waxay keenaysaa khiyaar اlfawr bay keenaysaaba lakin riwaayada dacfi baa ku jira min xayu asinaaca alxadiiiya waa riwaaya aan sugnayn ijmaacaasi waxaa mustanadkiisa laga yaaba sayidina cabdullahi bni cumar iyo xafsa ayaa fatwaday sida walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba marka ijmac sukuuti ah yaa meeshaas waa laga dharaandhiriya fain qaalad hadday tidhaahdo jahiiltu lcidqa xoraynta maba ogeynba haweenaydii la xoreeyey ee addoonku qabay ama man fiihi riq ayaa waxaa tidhiba in la xoreeyo maanan ogeyn sudiqad waa la rumaynaya biyamiiniha dhaarteedii ilan tuhmaa qaa'imee ku dharaa la odhanayaa inaadan ogayn in lagu xoreeyey in amkana wa hadduu suuro galo jahligaas ama uu suuro galo tasdiiqinta in la rumeeyo ayib bian kaana almuctiqu haa'iban waa inuu yahay oo kale maalan kii xoreeyaaba maqnaaba sayidkii lahaa oo safar jira ayaaba gabadha halkaa ka soo xoreeyey marka goormay ogaanaysaa inuu yimaado ama war loo keenay ma ogaan karto ayb lanna alasla waa maxay waa cadamu alcilmi daahirulxaalku waa iyadu u rumaynaya hadday tidhi ma ogeyn in la i xoreeyey saasaan zawjkan addoonka oola sii joogay waa la rumaynaya maxaa yeelay daahirulxaal baa sidaa ah daahirulxaal baa sidaa ah wakada waxaa la mid ah in qaalad hadday tidhaahdo jahiltu اlkhiyaara bihi fi اladhari jahiltu waxaan jaahilka alkhiyaara doorqaadashada bihi ay bilcitq markaan xoroobay inaan khiyaar leeyahay oo nikaax iyo caqdiga aan burin karaba ma ogeyn bay tiri taas iyadna waa loo rumayn maxaa yeele waa masala daqiiqa waa mima yakhfa cala اnnaas caamada iyo dadku way ka qarsoontaa khiyaar inuu ka dhalan hayo cidqigu waa masale fiqiya caamadu ma yaqaanaan inun culmo lakooda mooyeene wax masale la galan kara ma ah inaan xoroobay waan ogaabay jiri oo maxaad addoonka usii hoos joogtay waxay tidhi maba ogeynba haddaan xoroobay inaan leeyahay khiyaar اlfasq marka waa masalo waa loo rumaynaya fain fasakat hadday fasakato bilcidqi weeye xorayntii la xoreeyey darteed bay ku fasakhatay nikaaxi qabla waطin galmo horteed falaa mahra hade meher ma jiro maxaa yeelay ciddaaban jirinba hadde waxaan ka ahayn ciddat اlistibra ayb cidda ma laha haddii lagu yidhahdo waxaan loo jeedaa ciddat اlistibra waxaan ka ahayn ma jirto ayb meher ma jiro maxaa yeele fasku wuxuu ka yimid min jihatiha waa innaga soo maray furqo walboo ka timaadda xagga haweenayda waxaa ku dhacahaya xuquuqdeedii marka mar ayadu hadday xorowday oo xornimadeedii nikaaxi ku buray falaa mahra wa bacdahu bacda alwai fain fasakhat wey bicidqin soomensme qabla wain marka hadday fasakhato meherkii bacda wain nikaaxi bacda wain bay fasakday biciqin xornimayna ku fasakatay bacdahu bacda alwai ahayd qabla wain buu kuu soo sheegay dhacay qabla wain falaa mahra fasakhi dhacay bacda waina waa ka hadda hadday fasakhato ay damiirka waigii baad u celin galmadii bacda wain biciqin bisababi ciqin bayna ku fasaxatay bacdahu bacda alwai ka dambeeya ayib fasak wuxuu dhacayaa bacda fasakhana maxaa keenay cidqi iyo xornimo dhacday galmo kadib wajaba waxaa waajibaya marka ayada almusama wixii la magacaabay meherkii loo magacaabay markii la guursanaya lagu mehersaday baa waajibay litaqarurihi bilwaطi qabla اlcilmi shardi wey weliba galmada inay dhacday iyadoon ogeyn in la xoreeyey ama aan ogeyn inay leedahay khiyaar اlfasl aw qablahu qabla اlwaطi ban kaana cidqu qabla اlwaطi wey aw qablahu damiirka waxu celinaysaa waiga haddaad soo martay ayib cidqiba wuxuu noqday xorayntii la xoreeyey gabadhu waxay noqotay galmo horteed ayib famahru mlin baa waajibi aw kaana alcidqu qabla alwaطi bay ka dhigan tahay wa kaanat jaahilatan bihi qasab wey labadaaba qaydka weli waa kugu jiraa meesha aw qablahu ay kaana alcidqu xorayntaa waxay ahayd qablahu qabla اlwaطi bay ahayd fayajibu mahru milin ayadoo kale waxa lagu mehersadaa u waajibahaya ee musamihii loo magacaabay waajibi maayo maxaa yeelay waxaa laga soo qaadayaa sababulfasxigu inuu ka horreeyey waxaanoo dhan ba ka horreyay sababulfasxigu waa goorma dee cidqiga marka asagaan ku qadarayna inuu muqadam yahay litaqadumi sabab muxuu ahaayey wuuba yahay haddee litaqadumi sabab alfasx cala alwaطi ila huna huna waxaa wey cidqigaa horreeya waxaana dambeeya galmadaa dambaysa waaba hadday dhacdo wey famahru mlin baa waajiba lأna اlwaطأa wuxuu noqday bada اi bacda اlciطqi waxaana horeeya waxaa horeeya cafwan ciطqiga horeeya andho ciطqigaa horeeya waddigaa dambe waqiila waxaa lidhi maye mahrulmal ma waajibhaye almusamma wixii loo magacaabay malyan baa hallah ka dhigay lagu guuriyey baa waajibhaye lianna maxaa yeelay waa taqarab bilwaطi wey taqarab bilwaطi saasuu le asagu qiilku wuxuu le mar haddii galma dhacday musamihii baa waajibaya musamihii baa waajibaya haba horeeyo cidku haba horeeye laakiin waysan ogeyn kaanat jaahilatan bilciطqi jaahilatan bilcitq ilka saas ugu qilbixinaya walow cataqa hadduu xorobo bacdaha baana ii dhigan marka sayidkun baad markaa qadaraheed walow cataqa sayidku hadduu xoreeyo bacdaha bacda الzawja ayuu xoreeyey aw kuutibad am waa la mukaatabeeyey ayadii baa la xoreeyey addoontii lama wada xorayn barhkeed baa xorowday ama mukaatabaa lagu dhigto shardi baa lagu dhigtay aw amase cataqa cabdun addoon baa xoroobay taxtahu amatun ay addoon qabay falaa khiyaara khiyaarulfasqi ma jiro nikaaxisiisu ku jirahayaan maxaa yeelay khiyaarulfasqi biriqi aw bilcidqi wuxuu xuskan yahay xadiidka bariira xadiidka bariirna suuradan kuma imanin bay leeyihiin fuqahadu hadda barhkeed haddii la xoreeyey ama la mukaatabeeyo ama addoon u xoroobo addoon qabay addoon qabay in khiyaar uusan lahayn bay culumadu xukumeen limaada asal waxaa weeye nikaaxa inaan dayno oo la dawaamiyo waxaan ku birna ma hayno xadiidkii barinaan lama hoosgeyn karaan leena sidaasaan leena maxaa yeelay labada goorba hadde waxaa weeye waa suurada hore idaa cutiqa bacduhaa weli axkaamu riqigii iyo naqsigii waa waa qaa'im aw kuutibad weli waa addoon weli waa addoon maxaa yeelay xoolun baa lagu dhigtay wax soo kordhay ma jiro aw cataqa cabdun suurada kale sooma ayadu xadiidka ma hoosgelayo xadiidka ma hoosgelayo labada suuro horena waa addoon hadde weli axkaamu riqi baa baaqia suurada u saddexaysee addoonku inu asagu xoroobo addoonta qabayna waxaan leenahay qisatu bariira loogalanna waaba qiyaas maca alfaariqa addoon xorowday baa laga hadlaayey oo ayadu ka ceegoobaysa in la yidhahdo addoon baa ku qaba iyadu waa xor na waxya addoonku uu qabo laakiin waxaan leenahay ninku asagu hadduu xoroobo addoonna u galmoonayo wadaaddu waxay sheegeen hadday curfigood mindhaa ku dhiseen baan u malayni ana arajula laa yatacayar biiftiraashi اlama yidhaahdeen ninku ceeb kama soo gaadho iyo magac xumo inuu u galmoodo xaas ka dhigto addoon bay leeyiin intaasay wadaaduhu sheegaan aynu ka soconno waa hawl hadda inagu aynu hayno fiqeedu iskaba dhib badan yahay faslun fii bidaayat اlqism اlkhams qismigii u dambeeyey kitaab الnikaax inuu shan waaxood yahayna soo maray ilata fasalkan waxaa ka bilaabanaya fusuul mutafariqa a'immada kutubta waaweyn mutawalaadka lix qaybood baa laga dhigaa minhaajku iyo muxarar waxay ku gaabsadeen afar fasal oy weliba isfangeliyeen oo afar masale ay ka soo qaadeen ayib waa fusuul mutafariqa ku saabsan midda fasalka koobaad wuxuu ku saabsan yahay waalidka hadduu u baada xaas iyo haweeney in guriga xaas loo sameeyo masalada ama fasalka labaadna wuxuu ku saabsanaan doonaa in waalidkaa addoontaada uusan u galmoon karin addoonta adugu aad leedahay inuusan odhan karin anaaba adiga xoolahaadaba anaa iskale addoonta waa u galmoonaya fasalka saddexaadna wuxuu ku saabsanaan doonaa isaguna sayidka iyo addoonka iyo guurkiisa nikaaxu alcabiid oo addoommaha ah fasalka afraadna nikaaxulimaa oo dumarkii ah ayuu ku saabsanaan doona afartaa fasal ayay ka soo ururiyeen ama afartaa masale ay ku soo reebeen fusuushii mutafariqada ahy yalzam waxaa laazimaya alwalada ilmihii la dhalay waxaa ku waajibahaya icfaafu اlabi اlxori wey aabbihii xorka ahaa in la dhowro bimacnaa zinada iyo xumada iyo ceebta laga dhowro xaas loo yeelo wey icfaafu اlabi aabbaha in laga ilaaliyo laga dhowro min الzina zinada iyo wii lahmi aabbahana waxaa shardia inuu xor yahay inuu xor yahay iyo wاlأjdaadi awowyadii baa iyaguna waajiba in ayaguna guur lagu dhowro zina laga dhowro min aljihatayn awow xagga aabba'a iyo awow xagga hooye waa isku mid cala almashhuuri haddaynu qabsanno wa saaxibuhumaa fi dunyaa macruufan buu ilaahay yidhi adduunka joogto wanaag iyo sama kula noolow ku dhashay marka eh, in la ilaaliyo ceebta laga ilaaliyo zinada laga dhowro guri iyo hoyaad loo sameeyona waa min almacruuf bal wax ka qiimo badanba ma jiro wa qiyaasan eh, calaa masalatin bilaa khilaaf laa khilaafa fiiha oo ah aabbuhu hadduu u baahdo iyo waalidku u baahdo ruux u khidmeeya oo u adeega aduguna aadan kafayn karin inaad addoon iyo boyaaso u adeegta u samayso waa waajib marka hadduu xaas u baahdo waxaa weeye waa in laga dhowro xumahaas loona guuriyo islaam u qalanta abu xaniifa iyo abu ibraahim almuzani ismaaciil iyagu waxay dhaheen ma laazimayso waajib ma ah laa yajib alab wاljad bay yidhaahdeen qiyaasan bay dheen calaa masalaة اlibn waalidku waajib kuma aha ilmihiisa inuu u guuriyo oo guri xaas u sameeyo waa ixsaan iyo samafal weeye mar haddaan ibnigii asagu in la cifaafa aysan waajib ahayn waalidkuna waalidkuna waa lamid baa la yidhi halkaas ayay iska dhowrahayeen bay dhaheen midda kale waxay dhahdeen baabu nadar marka la fiiriyo guurka iyo galmada iyo haweenka hawlahaas waa min baab aliltidaad walistimtaac daruuriyat alxayaat maba ahaba marka laa yajib laa yajib marka abu xaniifiya musani way fogaadeen xoogo waa jumuud hadduu abbuu yidhi haweeney baan u baahanay ama uu zine ka cabsaday haddii intaaba lagu dhowri waayo maxaa loo tarhayaa waxa waalid loo qaban maxay tahay ayb marka xoogu jumhuud baa ku jira qiyaaskooduna de waa qiyaas maca alfaariq maxaa yeele waalidku iyo waladku isku xaq ma ah soomaalida way yidhahdaan waxay dhahan waalidna habaar leh waladna cuquba leh marka inay kala sarreeyaan way og yihiin midna cuqubaa ka timaaday dheh midna habaar baa ka yimaada adduunka o dhan rogaaya haddaba waayaa qaabkeebuu dhowri ama ogu oga ilaalin zinada bian yucطiyahu waa inuu siiyo wiilku aabbihii mahra xuratin islaan xora maharkeed buu siiyo gabdhaha maanta zamanka jooga intana aabbo lagu gursada waa kuu leh aw yaquula inuu ku yidhaahdo shan duruq buu sheegi doona shan qaab oo lagu dhowrahayo waalidka aw yaquula mid uu soo sheegay aw yaquula yidha inkix guurso guurso wa uciyaka waxaan ku siin almahara maharkii baan ku siina waxbaa lacag hawdhi aabbo waxaa tiraada guurso oo naagti kuu qalanta iyo gabadha aad su qaado guurso meherkeed anaa diyaar laa ah, waa suuri suura saddexaad aw yankixa lahu biidni ama asagaaba u dooniba oo gabadha u aqbali oo qabiltu liabi usoo dhihiyo ljadi biidni idni اlwaalidi wاljadi wayumhira meherkana uu asagu bixiyo hawshii buu agaasibi aabbihiiba u aqbaliy waalidkii guurkii meherkiina asagaa miiska saaray meeqa suuraan marayna saddex suura tii afraad aw yumalikahu ama wuxuu milkisiin amatan addoon buu milkisiinaya aabbu hadda badan lama sii bal addoontan aan lehay qaado waan ku siiyey waan kugu wareejiyey aday kaa dhimataa caaw marka u galmo waxaas ka dhig idan tii shanaad aw amana ama lacagtadib u dhiibi wuxuu dhihi lacagta addoon lagu iibsan lahaa waata shantaa qaabba way u furan tahay wey marka anta wamaaluka liabiika iyo ina adyaba ma akaltuna habeen dhawood maraynay e, sunan nasaa-i min kasbikum waxaan o dhan hade awlaadda gacantu waa waalidka xaqiisii weeye iyo xoolihiisii ayib inkastoo sharcigu haddana uu xadeeyey haddana waxaa wey duq markuu baahdo waa laga raba ama shaaficiya waxay ka niqaasheen hooyadu ma lamid ba jumhuur alculamaa iyo madhabkuba hooyadu lamid ma ah maxaad u kala qaadeen baa la yidhi waa labadooda isku xaqe waxay dhiheen aabbuhu iyo awowgu asagu kharash iyo takliifo iyo masruuf iyo mashaakil buu u baahanaya saasaa marka loo saaray weladka oo la yidhi waa in hawsha aad qabato hooyo laakiin iyadaaba faa'iidaysa ha guursato yaaba ka hortaaga iyadaba meher heli oo marasho heli oo masruuf heli oo aroos bibiilo geli oo guri la geysane maxaaba ka maqan bay hore u socoto ayib markaan dhihi mayno waxbaa ku waajibaya weladka in hooyada u guuriya ku waajibi haddayse laakiin dhacdo in loo guri waa waajib iyaduna had ee waxay ka hadleen curfigoodii laakiin soomaaliya dhibka haysta waxaa weeye hooya wiil dhashay oo carur dhashay carruurtayna ay qaan gaadheen looma ogolo inay guursato kay soo heshaybaba lagu dili soo ma ogidiin soomaali meeshaa balaaya ka haysata aad waad la socotaa baylata wej min eh, eh, almadhab xataa wuxuu leeya waa waajib farqiga jumhuurta ay mareen uu diiday jurjaani iyo khayrkii baa soo guuriya ayib uma intaa kadib haddii aad aabbihii iyo awowgii iyo aad guri u samay aad islaan u guurisay haddii islaantii marashiya masruuf bay rabtaa uma intaa kadib caleyh cala alwaladi waxaa saaran mu'natuhumaa kharashkoodii aabbihii iyo islaantiisii cusbaydba waa inuu biilo muxararka bacdu nuskiisa munatahubaa ku qoran munataha baa ku qoran bacdu nuski minhaajna waa la sheegaa damiirka inuusan taniya ahayn uu mufrad yahay baa la sheegaa waana masale bushi ku keenaysa shaaficiyadu waa idinkii soo maray waa inay iman doontaa kitaabu nafaqaat bay ku iman doontaa waalidku biilkiisa nafaqadiisu waxay ku waajibtaa cindana inuu yahay faqiir xaggana zamin ah curyaanoo boosoo calaan waa inay isu raacdo faqiirnimo iyo curyaannimo haddana waxaa la yidhi waalidka waa in la dhowro horta loo guuriyo kadibna asagii islaantaba la biilo away maakhadkiinni ahaa nafaqada waalidku waxay waajibtaa cinda alfaqri waazamaana marka waxaa weeye waa waa ishkaal meesha ka imanay saa darteed damiirka hala ifrad wadaaddaa yidhi uma calayhi waxaa ah cala waladi munataha oo ah haweenaydii zawjadii uma calayhi munatuha ayaa markaa ku waajibaysa haddii laakiin ku socno waa maxay uma calayhi waladi munatuhumaa munatu zawjati wa abihi zawj walaysa ma ahaanin lilabi tacyiinu zawj aabbuhu ma laha markaa loo dhiilqaadahaya la raba in loo gooriyo ayib inuu doorto yidha guur unbaa rabaa ee raba inaad suriya ii samayso hawshaasi waxaa weeyaan waa aradheeraysi wey aabbow soxaas uma baanid haa addoontan dhabdheh ka ilma dhasho ma yeelahay anuu weyn baanahay islaana aan guursadaan u baanay hawshaa khiyaarka mala lanna asagu ma tasarufahaye wiilu dhalay baa wixii bixinay walaysa lilabi aabbaha ooma aha weeyo xaq ooma laha tacyiina nikaax tacyiinu nikaaxi cafwan guurka inuu bardhabo cayimo duuna tasari addoommaysigiisa uusa diido xaq ooma laha tasari waa maxay waa in alistiilaad min amar inaad addoon xaas ka dhigato taas ma kala dooran kara wey asagu maxaa yeelay wiilku ku awoodo u samaynaya marka waxaan guur ahayn kaa yeeli mahay hadduu soo istaaga maxaa la samay waa loo hogaansami waa loo hogaansami sida raajixa laakiin shaaficiyadu way u diidan yihin walaa rafiicatin walaysa lahu tacyiinu rafiica islaan sarrayso qaali ah inuu bardhabo yidhaahdo anugu horta haddaan dhaqaaqahay horta xoraan rabaa oo in lai guuriyaan rabaa labo gabadh baxday baxsan oo qurux iyo muuqaal iyo magacba dheg wanaagsan la raba inuu shardiya maaha rafiicadu waa rafiica fi ljamaali wاnnasab muuqaalkeeda iyo magaceedaba u sarray inuu cayimana ma jiro wey waa goorma laakiin markuu rafiicada uusan cayimi karin waa cinda alitifaaq cala اnikaax haddii laysku waafaqo wiilkiiiyo aabbihii isku waafaqaan in duqa loo guuriyo oo xora loo guuriyo islaam meel dhexaadaa loo guurin karaa wey mid haweenkaa uun qaybtood darajada hoose kaga jirtaa loo guurin karaa wey mid ilka sara leh hadduu laaco waa halis wey maxaa yeelay wiilku waa ku faylgaroobahayaa kharashkaa badan iyo xisaabta halkaasay shaaficida u fiidhiyeen walow ittafaqa hadday isku waafaqaan wiilkii iyo wiilkii iyo waalidkii calaa mahrin meher bay isku waafaqeen waxaa wiilku wuxuu hi abu maanta waxaa baa hal malyan shan boqol oo kun laba boqoloo kun baan ugu talagalay hawshaada haddii wiilku meherkii uu bixin karay cayimo oo uu sheego asigii aabbi isku waafaqaan fa tacyiinuha islaantii la guursan lahaa bardhabidyadu lilaabi aabba iskale markaa ila wiilku wuu sheegay wii ka goy lahaaye wuxuuhi maanta waxaa iga go'ahayo on meher kaaga dhigi karaa oon islaamkuugu dooni karaa hal malyan duqu marka asagaa wixiisa baangaysanaya iyo malyankaa islaanta u geyn lahayd asagaa baangaysanaya taana way iska caddaa dhib asagaa garanayo islaamta asagaa la jaanqaadaysa ee la qabsanaysa uu fahmi kare ee shaawadiisu ku gudan karo asagaa loo daynayo farac iyo waa wax darara kama soo gaadhin waxaa laisku waafaqay limidka iyo tirada go ee lagu guursan lahaa ayib wayajibu waxaa waajibaya altajdiidu in xaaskii loo cusboonaysiiyo duqi idaa maatad hadday geeriyooto sudaantirood u dhistaybaa geeriyood to cusub <laughs> lagaa raba aw infasakha ama nikaaxeedu u fasakhmay biriddatin gaalnimo oo minha xaggeeda ka timid shardi weeye gaalnimadan xaggeeda ka u guurisay duqu u dhistay ayaaba ka gaalowday baryaanlan waanu la sii yacahayahay tu dooni haddana u guurin way hadduu duqu sheegto u baahdo biriddatin minha asagoo laakiin hadduu rido meesha ma taal riddadu waa inay jaanibkeeda ka yimaado markaasaa duqa loo bedelo mid kale loo raadinayo aw fasakahu ama duqibaaba nikaax iyo guurkii hore buriyey bicaybin ceeb timid oo aggeeda ka timid ceeb xaggeeda ka timid oo ceebid aan soo marahadi hawshu waxay in duqa la dhowro zine iyo xumaan iyo dhaqanka laga dhowro mar hadday islaantii tagtay oo ceeb timid weli baahida waa taagan tahay taqsiirkuna xaggiisa kama imanine islaantii baa islaan ceebeed noqotay wakada waxaa lamida oy laazim tahay islaantii in loo cusboonaysiyo duqi in allaqa hadduu fura islaantii bicudun cudurdaar buu ku furay ilasdayno absada cudurdaarku wuxuu noqonaya cinda shaaficiya shiqaaq iyo nushuus iyo riibo shiki soo kordha iyo dhaqanxumo islaanta ka yimaada islaan wareegayso dhulkay faiisan duqi baylaysa noqotay muran iyo qajac midun la taaganoo duqa gogoshaba ku cuna imtixaanay noqoto duqa oranba isagoo allowsaha lahaa intii u dambaysan u dhammaynaysaa naashiso waxay noqota aan la loodin karin imtixaan baa ka soo booday marka maxaan leenahay duq wuu iska fasaxay tan ma hayn kara buuri dhihi maysa aaba anu mar baan isxilqaaman kuu guuriyay haddaad islaanta fasaxday aday kuu taallaa waa loo guuray mar labaad baa loo guuray ayb wainamaa yajib waxaa waajibaya waxaa un waajibi wey yaa icfaafkiisu waajib yahay waalidka in guur loo guuri ay waajibka tahay waa ke wainamaa yajib waxaa un waajib icfaafu faaqidi maharin waalid waaye meher waalidkaasoo muxtaajin u baahan ilaa nikaaxin guur u baahan ayb ama almuxtaaj likhidmatin fatajib bilaa khilaafin taa iska ogow taa laga hadlaya khilaafka ku jira ee laga hadlaya waxaa weeye en baxinayno calalmashhuur aan soo nidhi waa waalidka aan heli karin in uu meher uu ku guursa heli karin wey guurna u baahan amaa hadduu waalidkii u baahan yahay khidmo iyo adeegid in loo sameeye khaadim iyo gacanyare u adeega min maalika waajib wey midaa khilaaf ma laha madhabina culummada kalena wax khilaafa kama ogaanu kole wayusadaqu odaygu waa la rumay idaa daharat ilxaajatu bilaa yamin haddii la yidhi oday aan asagu guursan karin guurna u baahan baa waajiba inuu ilmuhu u guuriyo la yidhi si lagu ogaa inuu guur u baahan yahay duqi isagaa sheegtaadi wayusadaqu odayga waa la rumayn idaa daharat ilxaajatu baahi hadday muuqato u baahanya duqu guur iyo guri bilaa yamiin dhaar la'aan la dhaaran maayo aabbuu ku dhaaro waa caasinimo inaad islaam u baahanta ku dhaar maxay tahay wa loo baahaya m lafdiga idaa daharad ma quruxsano nawowi baa iskale tasarufkaas muxararka waxaa ku yimid wayusadaqu idaa adhara alxaaja waada rumayn markuu muujiyo baahi idaa ahar waa inuu asagu muujiyo wey laakiin haddayba muuqato waladkii iyo wiilkii iyo waalidkiiba u muuqato maxaa dhaar keenayaba taa lama baahno markay dhaartu imanaysa aan diidayna waxaa wey in lena waa dhaqan xumo waxaa weeye waa markuu asagu sheegto inuu haweenay u baahan yahay xaggana aysan muuqanin qaraa'in iyo baahi annaga noo muuqanin qaacidada aad soo marteen bayna hoosgeli ayb kullu maa laa yualacu ilaa calayhi ilaa min jihati shaksi qubila qowluhu fiih waanu soo maray shay walboon ruuxa un mooyeen meel kale aan ogaan karin islaanta dhiig baan qabaa nama qabtide soo dhaqaaq socon mayso ayadii baa sheegtay in laga yeelo muxuu ahaayey macduur baan ahay yacani waxyaabaha axkaamta ay ku xidhan tahay ee ruuxu un mooyeen dhan aan laga ogaan karin ilaa bicusrin warkiisaa la aqbali lana dhaarin maayo marka idaa adhara alxaajata muxararka warkiisaa ka fiican sida cibaarada manhaajka wakadalika harxayn sharx alkabiir iyo sharx sahiirba sidaasoo ku sheegay raafici bilaa yamiini marka dhaartaasi xurmadaray keenaysaa maqaamkiisana ooma cunantaan leedahay wayaxrum fasalkii kale u gudba sheekhu kutubta muawalaadku fasal kale ka dhigaan masaladan laakiin sheekhu waa isfangeliyey fasalki waa maxay waa waalidku ooma banaano xurmatu waطi lwaladi jaariyata bnihi wiilkiisa addoontiisa ooma galmoon karo waana xaaraan wa kadaalika mustawladada uu ka ilmo dhashana ma agmari karo aabbow ii guur ha ama addoommaha mid isi ha yidhaahdo laakiin isagoon wax lagu wareejin ama wax loo guurin inuu ka farxasho lama ogolo wa yaxrumu calayhi cala alwaalid waalidkii awogu waxaa xaaraan ka ah wadu amati waladihi ubadkiisii addoommahoodii inuu galmada xaaraan ka ah maxaa yeelay لأnnaha laysat zawjatan walaa mamlukatan lahu qur-aankuna wاladiina hum lfuruujihim xaafiظuun ila calى aswaajihim baa l idan xaas kuma ah aw ma malakat aymaanuhum kuma ah addoontaadii maaha maxaad ogu galman mamnuuc wاlmadhabu sida lagu tegay waxaa weeye waxaana ka fiican inuu aصaxiix ka cabiro axiix inuu ka cabiro laba qowl baa ku jirta qowl mansuusa iyo qowl mukharaj ah ayib qowlka mukharajka hadduu taag daran yahay oo aad u liito mar baa laga cabiraa naska aلصaxiix haddii aad milcsanaysa in laba qowl midna mukharaj yahay midna uu yahay nas shaaficina mansuus iyo nas baa laga cabiraa midka shaafici kagana qowl mukharaja laga cabirayo fii qowlin marka meeshuu cabirasho almadhab asalkeed waxaa weeye waa in duruq ay jirto ay asxaabu ulwujuud soo guurinayaan iyo talaamiid shaafici ka soo guurinayaan can aqwaal kala duwan baa yaa la soo guurin can shaafici caraqiyin baa soo guurin maraawis baa soo guurin mid walba wuxuu qaala shaafici markaas aqwaashii iska hor timid ama la jamcin waayey ariiqa marka u quuxsan ee wadaadku uu dooranayo ayaa madhab laga cabira waa ikhtilaafu اlasxaabi fii naqli اlmadhabi can الshaafici markaasaa madhab la yidhah huna ma aha waa qowl mukharaj iyo qowl mansuusa marka inuu annas walmansuus ka cabiro ama asaxiix yidhahdaa munaasab ahayd wاlmadhabu waxaa weeye wujuubu mahrin mahar inuu waajibayo laa xaddin hadduu odayga tillaabsado oo addoon aadan siinin ood adugu leedahay u galmoodo maxaa la samayn odaygu masaani oo xad baa laga ofin mashhuurku ama mansuuska shaaficiga wujuubu mahri meher baa gabadha waajibay lanna waxaan soo maray qaacidadu alwau laa yakhlu min mahrin aw cuquuba xadkii hadduu dhacay duq waxa laga rabaa mahar baa gabadhan addoontan la siinaya wiilkan hadda iska qaadanay waa ogtiin baan umar laa xadin xad ma waajibahaya limaada shubha meesha ku jirta shubhat اlmilki haddii la yidhi anta wamaaluka liabiik waladkuna uu min kasbi اlwaalid yahay addoontana uu yahay min kasbi اlwalad addoonta iyo nin kaleba waxay hoos tegahayaan odayga marka maadaama shubho weyn ay soo gashay waan ka ridnay xadki laakiin meher baa laga rabaa lianlaa yakhluwa اlwaطu min mahrin aw cuquuba macnahaasay culummadu tilmaameen laakiin wej baa jira cindanaa odhanhaya oo uu doortay abu saciid alastakri doortay oo mukharaj ah calىa qowlin lishaafici aakhar oo uu leeyahay yajib اlxaddu wاlmahru maharna waa waajibaya xadna waa waajibaya maxaa yeele wax shubo meeshan taalla ma ah xadiidka anta wamaaluka liabikana waa matruuku الظaahiri biاlijmac limaada anta wamaaluka liabika daahir nas waa maxay adiga iyo xoolahadaba aabbahaabaa ku leh وأجمع أهل القبلة أن aabbahu inuusan wiilka lahayn mhi kuma laha kuma gowracan karo kuma weydaysan karo wuxuu doona kuguma naf ilaahay leeyahay waatoo rabbi hoos tagahaya waalidkuna xuquuq baa alla kuu saaro xuquuq waalid baa ku saaran maalkuna waa sidoo kale waxaa looga jeeda aabbo hadduu u baahdo waa in laga nooleeyo xuquuqdaa ku tacalluqda maalka iyo ubadka ku tacalluqda baa laga hadli mooyeen milkigii bini aadam bini aadam yeelan jiray meesha ma yaallo marka xadiku waa maqsuud daahir bilijmac saasaa loo yidhahdaa wadaadana ay ka naqaasheenoo daahiriin oo isku dhiban xadiidka aanu ka socon dhib male adu mar hadduu shuba weyn ay timid xadka laga tuuro waxaa looga qiyaas qaatay zawjkii u galmooday islaantiisa addoonteedii oo sunnada ku timid calaa kalaamin fii sixati اlxadiid ayib fain axbala waalidkii hadduu gabadha uurayo addoontii wiilku lahaa falwaladu ilmihii xuru nasiiban wey waladkii ka dhashay uurkaa ku dhashay waa xor nasiiba xor weyo addoon ma aha oo addoonta raaci maayo odayguu raaci nasiibu nasibkiisa la yaqaano aabbihiibu ku abtirsan wey maxaa yeele waa shubho kamaa low waطica amata hayrihi bishubhatin baa laga soo qaaday odaygu hadduu nin kale addoontii shubha ugu galmoon lahaa ilmahaas ugunbu raaci lahaa waynu soo marra tanna marka tanaa ka sii fiican baan leenahay fain kaanad hadday tahay adoontu duqu u galmooday mustawladatan lilbni miduu wiilku ka ilmo dhashaday oo uuruqaadu asaga ilmo u dhashayba lam tasir adoontaa noqon mayso mustawladatan lilab aabbaha u noqon mayso mustawlado galmadiisa uu ku khaldamay ee uu ka xadgudbay maxaa yeelay lianna umma alwalad waxaan leenahay laa taqbalu naqla dhaxal baysan gelaynin islaanti adoonta aad ka dhashatay ilma kuu dhashay lama dhaxlahayo saabaad u dhimatana way xoroobaysaa marka ma gurguurtaba kii u horreeyey u galmooday ilmaha u dhashay bay u tahay umuwalado u tahay ayib masladan khilaaf la-aan baa la soo goriya daliiluha alijmac baa la yidhahdaa shaaficiyadu baan ku arka kutubtooda inay khilaafka nafyiyaan marka nafyu اlkhilaaf mar buu noqdaa nafyu اlkhilaaf fi اlmadhab marna wuxuu noqdaa nafyu اlkhilaaf fi اlculamaa marka mushkil weeye iska un taxqiijiya insha allahu tacaala <clears throat> taa hore marka aanan ka tegin oo laa xadada ah shaaficidu khilaaf kama qabaan in la xadaynayo xadda tacsiir adkii xaddu zina lagu oofin maayo dhagaxna lagu dili maayo karbaashkii boqolkana lagu dhufan maayo ayib ad uu ka soo tegay karbaashkii boqolka caruurtiisa meesha yaa dhooban in dhagax lagu diilaya sooba hadda laakiin yuxaddu tacziran lixaq illaahi subxaana wa tacaala xaqulibni iyo xaqullah baa meesha ku jira ilan galmo iyo zina xaaraana dhacday marka waa la karbaashaya oday waa la edbin su marnaba ogu noqonin siddeetan iyo meelaha sagaashan iyo konton iyo karbaash lagu dhufanaya suusan mar mar damba ogu noqon <clears throat> markan dambe marka oo masaladan ah haddii addoon madax bannaan bay ahaydon umawalad ahayn markuu u galmooday hadday mustawlado tahay oo addoon wiilkiisii u dhashay ilmo uu duqu u galmooda markan shaafici waxay u badan yihiin yajib alxaddu qaطcan ta waa barerh bay dhinto loo dul qaadan kara ma addoon wiilku u galmoodo ilmo u dhashay waa zawjo bannaan taagan hadhowna xoroobaysa xaggan dhaxal aan geli karin ayib marka marka waxay leeyihiin waa yajib اlxaddu qaطcan limaada tii hore waxaan shuba oga dhignay waxaaba dhici karta addoontaas markuu wiilku dhinto inuu aabbuhu dhaxlaba ila waa xoolee suduskii aabba inay ku aadaaba dhici karta ama casabe iyo faradba isku isku darsada hawlihiis laakiin mar hadduu umuwalado u galmooday wiilka wax u dhashay laa yutasawar milkuha lilab tagtayba fog saa darteed waxay yidhahdeen shaaficiya markaan yajib اlxaddu qaطcan niman baa laakiin khilaaf sheega jumhuurtoodu laakiin qaci bay gooyeen bilaa khilaaf bay ka dhigan wailaa haddaysan ahayn mustawladu addoonta u galmooday ee wiilkiisu lahaa miduu wiilku ka ilmo dhashaday aysan ahayn faladaru waxaa weeye annahaa ayadu tasiiru waxay noqonaysaa uma waladan wey ilaa laba mawlad ma noqonayse hadda isagunbay u noqon wey ayib haddii laakiin uma walada u ahayd lilbni laa tasiiru mustawladatan lilab licadam اlintiqaal huna laakiin mucaarid ma jiraan ayib xaaraan bay ka noqonaysa ooma galman karo ayib musaaharadii iyo axkaamtii o dhan way sugmahayaan aabbaha mar haddu hawshaa ku khaldana xaaraan bay kaa noqotay وأنa عalayhi واlأdharu أna عalayhi calى اlab waxaa saaran qiimatahaa ay qiimaة اlأma almustawlada yaa lagaa rabaa oo say ii saaran tahay aday kuu dhimatay wey mar haddaad u galmootay odayow mustawladay kuu noqoto waladkaadi weeye gacan dambe wiil ku soo noqon mayso waa xaaskaadii xoola aan lahaa baadna iga burburisay dandhowgeedii baan kaa rabaa qiimataa qiimat alama wey ayib waxaa loo dandhabayaa wiilka yaa la siinaya maca maharin mahar maci maxaa yeelay lianna galmo dhacda wey laa takhlu min maharin aw cuquuba marka waxaa weeye mar haddii laga rido cuquubadii meherkii baa laga rabaa laa qiimaa waladin fi اlaصaxi walad qiimihii laakiin lagama rabo duqa wey dhashay ee galmada uu ku dhacay ka dhashay dandhaw dhihi mayno maxaa asagoo ku abtirsanaya oo raacahaya ayb laa waladin fi اaصaxi lannahu wajaba bilwai baan lena mar hadduu asagu cafwan lannahu intazama qiimata ummi cafwan hooyadii qiimaheedii buu laasimay oo qiimaheedii buu bixiyey waa tabac waa candho caana ku dhegan hooyada laga soo qaadaya ayib saasay leeyihin nikaaxuha laa nikaaxa wayaxrimu cala abi weeye nikaaxu jaariyati ibnihi min anasab ibniga laga soo hadlay wadno waa ibnuhu min anasab ibnuhu min aradaac xuquuqdaasi hawlaha ka iman maayaan laa qiimata waladin fil asaxi ma saaro weeye qiimat lama iyo meherun baa laga rabaa ama qiimat lwalad lianna addoontii ama hooyadii qiimaheedu duqu bixiyey ilmuhuna waa farac iyo bacdi addoonta ka tirsan maca wa nikaaxuha nikaaxeeduna idna ma banaana wey ayib maaan aan soo marayn u dambeeyey wayaxrumu calayhi wau amati amati waladihidaa horay daba taagan tahay wa nikaax wayaxrumu nikaaxuha haddii la yidhi waxaa xaaraan ka ah aabbuhu inuu u galmoodo wiilkiisa adoontiisi kadaalika wiilkiisa addoontiisana ma guursan karo ma guursan karo yaxrumu um, nikaaxu amati waladihi waladkiisa adoontiisana ma guursan karo min anasab maxaa idiin qoran anugu waa nikaaxu aabasa i dhiga yaa ila mid ah ya <laughs> wow idigu ataa wow idinka gooye anaabad iga sii liidatahay wayaxrum nikaas macnahaasa fiican ayib saasuu u jeedaa aniga waa nikaaxa bas ayaqad lakin macnaha horey la socotaa dhib ma lah maxaa loo diidaya loo waxaan leenahay waa kaamatihi addoontiisibay la tootay odagu mar haddii addoontan uu waladku leeyahay anta wamaaluka liabiika wey marka aabbuhu ma guursan kara addoonaas ugu leeyahay ma guursan karin kadaalika addoonta wiilkaan waxay la mid tahay shubhatlmilki baa ku jira marka ma guursan kartid bimilklymin ugu galmoon karta haddii lagu siiyo laakiin nikaax meeshaa ma qabto wey aan ka soconno falow malaka alibnu wiilkii hadduu mulkiyo zawjata waalidihi buu milkiye bimacnaa aabbahabaa addoon guursaday isagoon xorro guursan karin addoonta aabbaha guursaday baa adugu u yeelatay kiilahaba matalan ku siiyey ayib dhaxal kugu soo gashay hibay kugu soo gashay waad iibsatay falow malaka ibn wiilku hadduu milkiyo zawjata waalidihi waalidkii xaaskiisii ayuu milkiyey alladii waalidkaasoo taxilu lahu اlama ay addoon u bannaanayd lam yanfasikh inikaaxu nikaaxaasi ma fasakmayo waa waalid zina ka cabsaday caafan alladii waalidkaa laa taxilu lahu isan u bannaanayn alamata lam yanfasikh inikaaxu nikaaxu fasikhi mahayo weeye fila six haddaan qo nikaaxa way waa nikaaxu اlama waalidkii suuradu masaladu waa waalidku adoon qabay adoonta uu aabbahaa qabay baad adagu yeelatad milkida marka aabbaha guurkiisii iyo meherkiisii adoonta u hayay ma burburahayaa liannaka malaktahu adaa milkiya malaktaha cafwan mar haddaad u milkiday ma noqonaysaa aabbuhuna inuu milkiyey maya maxaa yeele waxaa l ana alasla fi nikaaxi haabit dawaam asal waxaa nikaaxa sugnaaday ee asaxay inuu sii jiro marka hawsha waaan asaxu sidaasoo isagu leh aalig wuxuu yanfasikh yanfasikh waa buraya nikaxa limaada waxay ka dhigan tahay aabbuhu isagoo yeeshayba addoonti marka milkilim buu ugu galmoonaya nikax waa buraya wiilkaadu hadduu milkiyena ka soo qaad gacantaadi oo milkiday weeye saasuu asagu leh aan ka socon walaysa lahu ay lisayid sayidka ooma bannaano nikaaxu amati mukaatabi oolageedsocotmarkayidka oma banaano inuu guursado nikaaxu amati mukaatabi adoonku mukitaabeeye oolaa ku dhigta adoontiisi ma guursan kartid w ma guursan kartid ayib maxaa yeelay raqabaadiisaad shibhatu milkin ku leedahay xoolaad ku dhigatay weli gacantaada kama bixin waa adoon ayib adoonkaadi wuxuu leeyahayna waa waxaad adigu leedahay halistaasa ku jir saasaa marka loo yidhi hala mamnuuco hala joojiyo fain malaka hadduu mulkiyo mukaatabun mid la kitaabayo lagu dhigtay xoole inuu xoroobo zawjata sayidihi sayidkiisii xaaskiisii buu mulkiyey infasaka nikaaxu fi lasax nikaaxi markan waa burahaya masalaha addoomeedoo dhib badan baad ku jirtaan ayib waba intaasoy timaada un iska barta oo addoome la hele oo gaabnimada laga baxee ayib fain malaka mukaatabun zawjata sayidi haddaynu soo marra hadee wiilkii oo milkiyey zawjata waalidihi tanna waanu tii oo kaleo sayidkaadii xaaskiisi baad mulkidayba siaad ku milkinaysaa hadda waa inay ahayd addoon bay ahayd ayib infasaka nikaaxu nikaaxu waa burahayaa fil asax haddaynu qabsanno limaada qiyaasan maa low malakahaa sayiduhu maa low malakahaa sayiduhu bay ka dhigan taha yidhaahdeen maxaa yeele adaa mulkiye soo ma aha adoon si addoontii baad mulkida adaguna yaa ku lahaa sayidkaa ku lahaa marka waxay noqotay wax israac bay noqotay marka waxay ka dhigan tahay sayidkii oo milkiye maadaama adiga mukaatabka aad mulkiday waxay ka dhigan tahay zawjadan sayidka oo yeeshay shubhatulmilki baa ku jira e, islaanta ayadaa horaana wuxuu ku qabay nikaax haddana waxaa soo baxay weeye shibhatu milkin maxaa yeelay adigaa mamluuqa lisayid ayib mar hadday zawjadii mamluuka adiga kuu noqotay kaana zawjata inay tahay hunaa mamluuka lisayid marka macnahaasuu sheegay asaxu kagala waa diiday in wax iskaga danaa ma ahe nikaaxu ma burahay ya aha haddi markii xoolutu shaqadu bilaabay uba ka faasaxayba soo shaqaysan lama dhihin xoolihii uu rorogayo raba inuu isku xoreeyo yuuba si addoonta ku gato uu qabay sayidkiisu hadda maya najmigu muddaa laga qaban soo maaha muddaa laygu dhigan sanad intaa ku keen intaa ku keen xoolihii inaan rogrogo dhaqaajiyo xoolaha madir baan ka soo qurhayso inaan shaqeeyo maaha shaqadan waan ganacsigu wuxuu ila galay inaan addoontii iibsado ayib uu qabay sayidkayga ama dhaxaad bay kugu soo geli kartaa waa haddii la yidhahdo mukaatabka waa kalxori fii jamiic alaxkaam waana masale aad u xoog badanoo aad loo taageero sunankan waxaa ku yimid in tashriim uu ku dhimay inuu addoon yahay iyo sunnada ku timi laakiin xagga mar haddii la yidhi isxoree tasarufka beeca iyo tijaarada waa kal xor xaggan eh, mxuu ahaayy eh, dhaxalka unbaa laga soo reebaya aan iskaga soconno masala iska dhib badan faslun fasalkii saddexaad weeyo ku saabsan isaguna fii nikaaxi raqiiq fii nikaaxi raqiiq nikaaxi alcabdi wاlama addoonta guurinteeda iyo addoonka guurkiisu ku saabsan yahay masalada guurinta adoonta dhadigidib way dambaysaa laakiin inta usoo horeysa waa adoonkii asayidu ninkii addoonka lahaa biidnihi fasxiisa sababkii fii nikaaxi cabdihi addoonkiisa guurkiisa uu fasaxay laa yadmanu dandhabi maaya mahran wa nafaqatan fi ljadiid addoonkaade waxaa tii waa ku fasaxay guurso islaam buu guursaday islaantaa biilkeeda iyo meerkeed adiga sayidka ma laga rabaa ila adaa guurso fasaxay asayidu biidnihi bisababi idnihi ii nikaaxi cabdi u fasaxay addoonkiisa guurkiisa uu idan bixiyey laa yadmanu idankaa sababkii ku dandhabi maayo maharan islaanta meherkeeda iyo wa nafaqatan marasho ee masruufkeeda filjadidadaynu qabsano ayib lanna waxaan leenahay nafaqada iyo meherkaas sayidku muusan iltizaamin ismana saarin laa tasriixan walaa tacriida mana saafin oo anaa bixin ma dhihin mana sarbeebin markaaseen ku saaraa <coughs> jadiidku sidaasuu leh wahumaa meherkii iyo nafaqadii fii kasbii kasbi اlcabdi addoonka kasabkiisaa laga rabaa oo laga bixin in kaana muktasiban hadduu yahay mid shaqaysta wey bacda nikaaxi nikaaxa dabadi imanaya kasabka intuu islaanta guursaday kadib soo baxay ayaa laga bixin meherkii islaantaas iyo biilkeediiba almuctaadi kasabkii laga cadalahaa sidii mxuu ahay qoryogurashadii iyo ugaadhsigii iyo maxaanku idhaahdaayey ganacsigii iyo wuxuu rogrogahayey iyo waa naadiri kii naadirka hibiya wasiyaad kusoo marteen anta kasabka naadirka fi kitaab ilbaraai ayib ya hala diida laakiin hunaa waa maxay waa ku jirta kasabkaada bacda nika wax walbood shaqaysato intii aad islaantaa guursatay kadib ayaa biilkeeda iyo meherkeeda laga rabaa ama ha noqdo kasab naadir ah kaluqaati wa mxuu ahaayey walhibati ilى akhiri wاlwasiya ama ha noqdo ixtiaabki istiyaadki wa la halmaana maxaa yeelay لأnnahuma yatacalaqaani biاlأksaabi bacda الnikaax maharka iyo nafaqaha waxay ku tacaluqayaan kasbiga soo baxa bacda الnikaax ayib wahumaa fii kasbihi marka see u noqod kasabka sooma lahayn sayidku sayidkaa iska lahaa addoonku wuxuu soo saaro qaacidadii dhowrkuna aad soo marteen baa meeshan imanayso alidnu fi اsababi wa idnu fi اlmusabab ma idmay sayidku inaan guursado haa guurku ii fasaxin ridi waxaa ka dhashay lawaasim minha waxaa ka mida meher iyo biil ayib iqaacu sababi waa bimansilati iqaaci almusabab waxay ka cabiraan maalikiyadu qaacidada ayagoo lafdigooda haddaan cabiro waxay leeyihin alidnu fi sabab alidnu fi sabab waa idnun fi lmusababi اllaazimi aw alhaalib in laguu fasaxay nikaaxa oo sababki ah waa idnun fi lmusabab allaazim aw alaalib idan kan aalib me waa laazim islaan haddii mehersan lagu yidhaahdo oo lagu fasaxay maxaa ka dhashay biil iyo meher baa ka laazimay hada waa marka waa alfaad maalikiya fi taqriir اqaacida ama shaaficiyadu waxay ayagu ka cabiraan qaacidada markay sheegahayaan alidnu fi shayi dhowrka oran waynu soo maraya اdن في شhay waa idn فيma yqtadي dalika شhay ijaabة اdn في شhay شhay in lagu idmo waa idn فيma yqtadي dalika الشhayء ijaabة شhaygaas wax walba uu keensanayo o laasimayo waa lagu fasaxay ka dhiganta mar waxay ka cabiraan alibaaxaةu lisababi الشhayء wa ibaaxaة للشhay شhaygaas wuxuu ka dhalanaya gal hadii habeen lagu yidhaahdo waa maxay wii ka dhashana waa laska rabaa marka النaفaة واlmahnu waa lawaasim nikaaxi nikaaxi mar haddaad fasaxday sayidow biilkii marashadii masruufkan adaa lagaa rabaa war wax ma haye addoonka wuxuu soo saaro haskaga bixiyo marka iskaga tuurahaya halkaasu iskaga riyax aan ka socono fain kaana addoonka hadduu yahay ma'duunan lahu mid loo fasaxay fii tijaaratin ganacsi اlmahru wالnafaqatu yatacalaqaani fima biyadihi min rabxin way markaan waa ujeedaan haddii adoonku adoon loo fasax inuu ganacsado wax rogrogow ahaa meherka iyo nafaqada waxay ku tacaluqahayaan fiima biyadihi waxa gacanta uu ku hayo min ribxin ribx ah ribxaas ka sab horeeya ha ka dhasho mid bacda nikax ha ka dhasho markaan la kala qaadi maayo ayib mar ama qabla nikax ha yima bacda nikax isagaa marka waxaan leenahay ribaxa mar haddii lagu dayo asalkii iyo xoolihii rasmaalka ribxiga ku qindambo wakada waxaa la mida ra'su maalin fi lasax hadduu addoonku ma'duum fi tijaara ahaa iyo nafaqada waxaa laga bixin haddii ribx la waayo bira'si اlmaali buu ku tacaluqahaya wakada yatacalaqu bira'si maalin fi lasax haddaynu qabsanno waa markay kasamna la waayo ayib cafwa markii la waayo rib baan ujeeda l hadda wuxuu ahaa maduum fi tijaar wain lam yakun adoonku haduusan ayn muqtasima mid shaqaysta walaa maduuna lahu fi tijaara ganacsina aan loo fasixin falmahru wاnafaqaةu fii dimatihi wey tunkiisa iyo xilkiisa laga rabaa lanna waa maxay maxaan leenahay waa qiyaasan cala اqard bay yidhahdaan shaaficiyadu wuxuu ku laasimay meherku iyo caqdigan diradaa islaantii mudanaysay baa raalli ku noqota anoo addoon ah oon lai fasixin tijaaro xaggana aan ka sabla inay i guursato ayadaa ku qanacday marka ha igu yeelato markaan xorowin ha soo dabagasho fii dimati wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan cala sayid mar hadduusan ma'duun ahayn muqtasibna ahayn sayidka laga raba maharkiiyo muxuu ahaayiyo nafaqada xaq laasime weeye addoonkii lama saari karo islaantuna ma sugi karto haye ninkii fasaxay guurka fasaxay baa laga rabaa walaa maduuna lahu fi nikaaxda ma aha maduun lahu fi nikaaxduna waa faasid nikaaxiisu ha ku khaldamine lahu ay la tijaarow ayib aynu ka soconna hadda wuxuu u gudbay wadaadku masalo kaloo ah walahulmusaaf addoonkii aad islaanta u guursi ee islaamnimada u fadhiday ma iska kaxaysan kartaa meesha danta ma la aadi kartaa walahu sayid waxaa u bannaan almusaafaratu in la safro bihi bisay bilcabdi addoonku inuu la safro warkaada adhiga raac warka jooji war u safrinaya mhmle kaar oolaa sawaaqa ka noqo islaam baa ii jirto war qushigaada socon le wayafuutu waxaa tegaya alistimtaacu ee xaqii haweenayda burburahaya inta uu maqan yahay uu qowsaarka iyo ariga sii kaxayn xoolaha waa maxay islaantii istimtaaceedii iyo xaasnimadkeedi waa baaba'ay yafuutu istimtaacuda cibaarada raafici baa ka fiican walahu lmusaafaratu biاlcabdi wain faata اlistimtaac buu ka cabira taasaa fiican wayafuutu shardi maaha islaanta hadhii karta waan ku raacahayaaba marka addoonka li war ushaa soo jabso kaale geela kaxee soo waxay tiri ninkay kaba hadhi maayo haday raacdo ma ma istimtaac baa la waayahayaa markuu xoolaha xareeyo islaantiisu la seexanaya marka laazim ma aha wayafuutu اlistimtaac cibaarada raafici baa fiican wain faata alistimtaac aynu ka socono maxaa yeele waxaa kulmay weeye xaqu الزawja oo fi اlistimtaaciyo xaqu sayid fii raqabaة اlcabd marka kee la aq siin maalinka xaqiisa ila asagu iyadu waxay ahayd manfacat الزawj oo agga istimtaac ay lahayd mooyeen raqabadiisa ma aysan lahayn waidaa lam yusaafir hadduusan addoonku sayidkiisi la safrin sayidkii baan addoonkii aan la safrin addoonka aan kaxaynin lazimahu waxaa ku laazimaya sayidka takhliyatuhu leyla lilistimtaac habeenkii inuu sii daayo maalinka adhiga ha u raaco xoolaha beerta ha falo oo beerta ha ilaaliyo ha gebgableego habeen marka la gaaro waro islaantaada u dhelmo waa inuu yidhaahdo dee kale wixi o dhan baa fashila maxaad ogu fasaxaysa inuu guursado haddaadan aadan sii daynayn laylan waa markuu hadda maalinka shaqeeya habeenkana la nasto wey hadday la joogo wadan habeenkun laga shaqaysto maalinkana la seexdo maalinkiiba fasaxahaya sida khaliijka oo kale waa aragteen waxay un shaqaystaan gabalku markuu dhaco maanto dhan waa la jiifaa ruux u soo horreya wuxuu soo kacayaa ee ahlulkhayrka ah sagaal sac casarad ibu soo kacaya ama guryaha la joogaaba suuq lama joog waa yartay naadir wey inun meelaha uun imanaya mooye maaa meelaha ganacsigu waa inta badan maalink waa iska xidhay wayastakdimu marka hadduu habeenkii inuu fasay laazim noqotay wuxuu adeegsanayaa addoonkiisa nahaaran maalinimo waa goorma intuba in takafala hadduu sayidku ballan qaaday oo tunka u rita almahra maharka gabadha iyo wanafaqa biilkeediba wa ilaa hadduusan ballan qaaday inuu biilhayo oo meherka bixinayo fayukhliihi wuxuu sii dayn habeenkiibuu sii dayn iyo cafwan maalinkiibuu sii dayn likasbihimaa kasbi اlmahri wالnafaqa ama kasbihimaa kasbi اlcabdi wa zawjatihi ayib marka haddii aadan ka xil nafada ka qaadin waa inaad sii daysa ha u shaqaysta naftiisii iyo islaanta ha beele ila xil baa meesha u fadhiye ayib lanna xuquuq الnikaax ayuu sayidku ku xawilay baan leenahay calىa kasbi اlcabd xuquuq الnikaax oo meherkii iyo nafaqadu waxaad ku xawishay markaad idanka bixisay calaa kasbi اlcabd marka maalinkan waan ku hayn habeennaha dee lama shaqaysta ma soconayso habeen shaqa ma jirtaba oo istimtaac baad iisi dayn gabadha nolosheed xaggeen ka keenaa waa inaad maalinkii ifasaxdaha waa haddadan ballan qaadin biilkaygii iyo meherkaygi haddii laakiin aad ballan qaaday dhib ma lahawo wain istakdamahu hadduu bilaa takafuli linafaqati walmahr isagoon sayidku aan mas qaadin meherkii iyo nafaqadii laazimow sayid waxaa ku waajibaya alaqalu kii yar min ujrati milin asagoo kale wixii lagu kiraysan jiray iyo wa kuli lmahri wاnafaqa ah, cadaaladda lagu soconaya maa adoonku waa leeyaha laska xukuma ma ah qaadin biilkiisii meel saaran iyo meherkiisii addoonkii waxaa u maalin walba iyo iliga bilkaalaaimaya hadii asagu shaqayn la la karin la mustajir noqon laha iyo ajiir wuxuu soo saari lahaa wax u yar ama biilkoodii iyo meherkoodii wax ku filan inaad biiso labada kala dooraw ima kaamilu nafaqati walmahr inaad bixiso wa ima inaad ujratu mili aad bixiso kiisa yar labadaa ki yar laazimhu alaqal kolba ki yar baa ku laazimaya min ujrati milin asagoo kale w lagu kiraysan jiray iyo wa kuli mahri wanaaq iyo nafaqadii iyo meerkoo dhammaystiran maxaa yeelay marbu waxyar soo saari karaa marka waxaa weeye sayidka culaysan mayne waxaan leenaha isagoo kale wix lagu kare wixi yaraa iska bixi aysan ka ahayn kamil almahr wa qiila waxaa la yidhi yalzamhu almahru wاlnafaqatu laa ujratu milin qiilka wuxuu leeya abada meeshan ujratu mil iman mayse mar hadduu ninkii uu aad adeegsanaysa addoonkii ood u diidday inuu shaqaysto xaggana aadan kafaalo qaadin biilkiisi iyo meherkiisi laazim waxaa kugu ah nafaqadiisi iyo biilkiisi ama sii daa qiilkaas wuxuu leeyahy ujratun mil ma imanaysee biil iyo meher baa laasimay isagoo halkaasuu milcisanaya walow nakaxa nikaaxan faasida nikaax faasida hadduu guur faasiduu guursaday addoonkii walow nakaxa alcabdu nikaaxan faasidan maala khiyaar iyo nikaaxan shadigiisa oosan ama rugniga labu la yimi wwaطica fi nikaaxi اfaasid nikaaxi faasidkaabun ugu galmado adoontii famahru mlin baa fii dimatihi ayadoo kale wixii meher u noqon jiray ayaa tunka adoonka la saaraya maxaa yeelay ayadaa ku raali noqota baan len horta maxaad oga dhigteen raqabiis maxaad u saari wad ama kasabkiis waxaan le saari mayno ayadaa xadgudubtay oo birida mustaxiq ilmahri ayay hawshan ku dhacday oo haweenayda ah marka xilligu xuramaha la sugtaan leer wfii qowlin qowl waxaa ku jira fii raqabatihi meherkaas oo meherumilka wuxuu ku laasimaya raqabat اlcabd addoonkan loo iibin waaye limaada waa kalitlaaf buu gabadha manfacadeed iyo budcigeeda buu baaba'shay oo sida asagoo weelal jajabiyo cardadwaha ka dhigay ayaa looga dandabayaba qowlku leeyahy baabulitlaaf buu geliyey kaana ka horan wuxuu rida mustaxiq buu fiiriyey marka aynu ka socon wuxuu gudbay fasalka afraad calaa tartiibi اlama oo ahaa fii tawiij اimaam hadda waxaad ka soo baxdeen fii tawiij اcabiid kii labka ahaa waidaa zawaja sayidu sayidku hadduu meheriyo amatow addoontiisibuu meheriyey addoontiisibuu nin u guuriyey addoonta adaa lahaa iyo guurkeedii iyo galmadeedii nin baad ku wareejisay haddii see waafajin tii laga hadlaaya waidaa zawaja sayidu amatow istakdamaha wuxuu adeegsan gabadha nahaaran maalinimo wasalamahaa lizawji laylan habeenkiina ninkeediibuu u daynhayaa war gacanta qabsuu leeya habeenki maalinka laakaan iyo adeeg guriga ka shaqaynaysa alimaam shaafici fi lbuwayti wuxuu caddeeyey binas uu yidhi habeenkii waxaa la dhiibaya wixii ka dambeeya bacda auluث اleyl اlأwal xilliga la jifqaadka la gaadho inbaad wareejin maqrabkii fiidka hor guriga ka shaqayn oo cashaday bixin oo martiday soori oo markii la kala dheelman lahaa he yaa lagu wareejinaya marka waa waa waa ra'yi fiican waxaa la jimcinaya xaqu zawj iyo oo taari ah iyo xaqu sayid اlmaalik walaa nafaqata nafaqa ma sara cala zawji xiinaadin fil asax hadaynu qabsano zawjku wax biil ah oo saaran ma jiro liintifaai اtasliimi watamkiini tam baa nidhi naashisaduba hadday si fiican isu dhiibi weyso lama dhi masruuf ma sayidkuna adoontu igula dhegan yahay maalinku dhan bay u shaqaysaa caawo dhan bay joogtaa habeenkiiba iyadoo sakaraado daalan agtayda kusoo dhacdaa maxaa marka ku bila oo anugu aan ku bixiyaa nafaqo halkaasuu marka taagan yahay zawjkii guursaday islaamti ayib walaa nafaqa tadbiil ma saara cala zawji ma saaro xiina idin hadday hawsha sidaa noqoto oo uu istiqdaamo sayidku addoontii ayib fil asaxi muqaabilku wuxuu leeya waa laga raba maxaa yeelay inta horeba sayidka iska lahaaye soo manfacadii budcigeedii istimtaa xasnimo kuma haystaa iska bixi xoolaha muqaabilku sidaasuu leehay walow akhla masale kale u gudbeen walow akhla maadaama addoommi iyo hawlaha innagu aanu shuqul ku lahayn waan iska dareereynaa ilaa kitaabu sadaqa aanu gaadho soo sidaa oon maaha walow akhla hadduu u banneeyo sayidkii walow akhla sayidu fii daarihi beyti sayidka wuxuu yidhi islaanta habeen walba kuu dheelmanaysa adoontu way dhibtaye guryahayga qolka soo deg qolkaasaan idiin baneeyey adoontii aan kuu guuriye iyo aduguba reerka ag jooga walow akhla sayidu sayidku hadduu banneeyo fii daarihi gurigiisii baytan guri u banneeyey addoontu uu nink meeriya iyo ninkeed oo wa qaala lizawji zawjka uu ku yidhaahdo takhlu waad la kay noqon bihaa addoontii fiihi lam yalzamhu fi lasaxi lam yalzamhu alqabuul weye addoonkii inuu aqbalo hawshaas laazimku maaha awdaha shee wuuu ka cabira fi ahari meesha ayadaa waa laba qowl khilaafka laba wej ma aha lam yalzamu ku laazimi maayo zawjki qabuulu dalika fi lasaxi haddaynu qabsano maxaa yeelay waxaan lena waa xoogo xurmadaro wey waa qarka lala haystaa addoon ma cidla la tago xaaskiisi oo xor noqdaa la rabay halkan soimada aan idin control way hawsha midda kale addoonkii sayidkiisu waa wiil iyo waalidkii oo kale way iska xishoon islaamnimadu kama dhigan karo amarba fiicanba bixi maayo ninka kulahaa un ag taagno islaamna ka agdhowow waa suuragal maydhe marka laga dhegaysan maayo ayib hala fogaado saas buu asaxu leeyahay kagale wuxuu leeyahy waa inuu aqbala laazima walisayidi sayidka waxaa u sugnaaday asafaru inuu la socdaalo biha biاlamati almusawaja addoontii la guuriyey ee uu guuriyey markuu u baahdo addoonnimuu la safray xoolahay raacay sidii aan soo maray ushay jabsanaysa shaqadeeday qabsanaysa weli awji awjkana waxaa u banaan oo uu leeyahay suxbato inuu ka daba tago o raaco ila meel looga hadhi maayo islaantaydu wey ninkan wuxuu leeyahay addoontaydu wey kana wuxuu leeyahay xaaskaygu waan isku qorannahay aday kuu taalla sayido ayib leanna waxaa weeye waa la jamcin karaa maalinka iyo intii niska hore ah sayidkaa u shaqayso habeen haddii la gaadho oo la kala dheelmadana hooyaad la gaadho wadaadkeed ha la hoyato walmadhabu sida lagu tegay waxaa weeye أن السيد سيدku لw قaتلa adoonta aduuba qaلف ka dilo aw qaتلaت نفسa ama ayadu isdishaba abla duuulin qabla dukhuulin galma ka hor sakata mahro waa dhacahaya waa soo martayna de masle muran lama ah marba haddii ay tagto qabla dukhuulin maxaan leenahay laa mahra ayb taa waa iska cadda madhab waxa ana alxurata midda xorta ah ya mhm. taa waa marka de haweenoo dhan laga hadlayo w hadda waxaan taaganahay am amaan taaganahay ayib wa ana alxurata midda xorta ah low qatalat nafsaha nafteeda hadday disho islaan xoraaba isdishayba aw maatat aydna qabla duul waa kula aw maata qabla duul ama ay dhimato galmo ka aw mase qatala amata adoontii waxaaba dilay ajnabiyu nin kaloo shisheeya oon sayidkeeda ahayn aw maatad addoontii baa dhimatay falaa yasquط اlmahru mahar ma dhacahayo wey lannu farqun bayn alxaraa'iri wاlima maxaa yeelay geeridu cidda ma rido meherna ma nusayso dhaxalla uu ka laasimaa marka geeridu waa ka duwan tahay baab اطalaaq baabulfaslina waa ka duwan tahay gabadh hadda lagugu meheriyey haddaad ka dhimato haddaa lagugu meheriyey adoon la aqalgelin bay qalaf tidhi adaa dha ama yadaa tii ma isdhelaysa mise maya waa isdhelaysa ayb ciddo ma tirsan ayadu hadday k ad aada horayso cidday tirsanaysa ma ku dhexlaysa ha way ku dhexlaysa geeridu way ka duwanta hawlaha kale maanta lagugu meheriyey adoo ka soo duulaya soomaaliya ama dibadda ka socdaa tiyaa laba kugu timi meher buuxay leedahay oo kii loo magacaabay ah ama mahrunisaa mahrmaal ah ama waxay leedahay dhaxal buuxay leedahay ciddo buuxdo afar bilood iyo toban han bay tirsanaysa baabalwafa wuu ka duwan yahay baabka kale markayaan lasku khalda dilka isdishay waa xadgudub ayadoo ay samaysay waa macsiyo laakiin xuquuqulwafa baa meesha ka iman ayib falaa yasqutu lmahru marki ma dhaca ayuu leeyahay sida madhabkaa ah, kamaa low halakata sida iyagoo dhintayba bacda dukhuulin bay la mid tahay fainahu laa yasqutu lmahru bilaa khilaafin tan dambe bilaa hadday addoontii iyo xoradii bacda dukhuulin geeriyoodaan meher ma dhici jireen bilaa tan markaa idna geerida timid qabla dukhuulin waa lamid baan leenahay lianna way ka duwan tahay geeridu masaa'ilka kale sidaasay wadaaduhu yidhaahdaan laakiin masalo culus baa ku jirta middaa hore ee muxuu ahaa adoonta addoonta khilaaf culus baa ku jira ama xaraa'irtu ayagoo khilaaf ma ogi khilaaf ma ogi wuxuu gudbay sheekhu marka walow baaca hadduu iibiyo taa waxay ahayd safarkii hawlihii kale hadda addoontii aduu aad lahayd eedn u guurisayba waad iibisayba waa hawl cusub maxaa tala ah walow sayid sayidku hadduu iibsho musawajatan alamat almusawaja addoontii la guuriyey wey falmaharu meherkii yaa qaadan lilbaaic meherkii yaa qaadan weeye baaicii miyaa iskale mise mushtarigaa iibsaday addoontaa iskale baayaca qaadan baan leenahay wa bihi min ahli fiqi sidaasay wadaado badan ku tageen maxaa yeele waxaan leenahay meherku wuxuu guntamay oo uu laasimay ama sababkiisa la helay fii milki sayid markaan guurin hayay ee ninka u guuriyey ayuu laasimay meherku ama uu sugnaaday sababkiisu oo nikaaxa marka iyadana gacantayday ku jirta marka waa inuu raaco baayicoo sayid ka hade baayicu waa sayidka cid kale maaha falmahru lilbaayici wa huwa sayid meherka waxaa iskale baayaca iskale fain ulliqad haddii la furo addoontii qabla dukhuulin galma ka hor la furay addoontii ayaa galmo ka la furay fa nisfuhu lah nisfu lmahari ayaa lahu u liman lisayid ayib maxaa yeelay meherku wuxuu sugnaaday weeye ama nisku uu sugnaaday nikaaxu ku su nikaaxii caqdi wuxuu dhacay wa hiya fii milkihi walow zawaja intaa intayna ka tageen masaladan ku saabsan addoon la qabo inta aad ugu meherisay la qabo ood iibiso oo beeca aad geliso jumhuur salaf shaaficiyadu way cagsiyaan jumhuur salaf waxay u badan yihiin taabiciintu waxay u badan yihiin iyo saxaabadu u badan yihiin in baycuhaa alaaquha baycuhaa alaaquha addoon baad u guurisay markaasaa iyadoo la qababad haddana waabad iibisaba nin ka iibisay iibintaa aad iibisay waa furitaan bay yidhahdeen jumhuur sl jumhuur saxaabati wataabiciin marka waa mushkil laakiin jumhuurta ra'yigoodu mushkil wey cumar iyo jamaaca min asaxaaba iyo taabiciin kale waana ra'yu ashaafici waa maalik wa axmed wa isxaaq weeye waxay qabaan baycuhaa laysa alaaquha ama alaaqaha cafwan beeceedu iyo iibkeedu ma iibkeedu ma aha furitaankeeda limaada lxadiii bariira bariira soo lama qabin yaa qabay muqiif yaa iibiyey sayidkeedii baa iibiyey yuu ka iibiyey caaisho idan nabigu kama dhigin beeceedii kama dhigin dalaaq wuxuu yidhi kala dooro ima fasqa nikaaxi aw ibaatuhu wa dawaamuhu marka wadaadahan yaru cumar ka mid yahay shaaficiyadu iyo maalikiyadu mxuah xanaabiladu ayaa ku gar leh xanafiyaduna waxay raaceen ra'yigaa kalenu soo sheegnay aan ka tagno marka xagee wey meeshaas mhm farqa udhexayso inuu soo sheegno alaaqa waa kala duwan wafaadku way kala duwan isku axkaam maa ayib walow zawaja hadduu guuriyo amataw addoontiisii buu u guuriyay bicabdihi addoonuu lahaa iyo addoonuu lahaa isku hagaajiyey wuu isku aroosay waaba nin fiican walow zawaja hadduu guuriyo amataw addoontiisii buu bicabdihi addoonkiisii u guuriyey lam yajib maharu mahar ma laazimayo sidaa iyada waxay ka sugan tahay ibnu sugantahay ibn cabaas صح عن بن عabاس من الصحاaبة سفyان الثوري waana مdهب الشhاaفiعية وإسحاaq وأحمد وأصحاaب الرأي جمهوuر أهلعلم sidaasay ku tageen جمهور أهلعلمi sidaasay ku tageen لaakiin الإمام الأوزاعي أبو cمر imaم أهل الشhام iyo مالك waxay leeyihin نikaxaasi waa فاsid نikaxaasi waa فاsid waxay taagan yihiin mhr cafa nikaax iyo caqdi kama marhnaan karo meher la magacaabay ama aan magacaabno meher maalah haddii lagu aada isu guuriso addoonkaadi iyo addoontaadi bilaa maharin waa faasid bay dheheen awsaaci iyo maalik saasay ku tageen mudr wuxuu leeyahay fasaad اlmahri caqdiga ku fasaadin mayn laakiin waxaan jeclahay in meher la-aan aan laga dhigin inaan meherlaan laga dhigin baan jeclaaybu laakiin aduu labada jumhuur sl sidaasay qabaan maalikiyada iyo awsaaciyadu waa midab dabargo halkaas ay ku tagay wallahu aclam aan ku joogna insha allah